بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين waxaynu biidni illaahi tacaala ka bilaaban doonaa cashirkeenna baabka faacilka ah bertamihiisa gaar ahaan waxaan ka bilaaban doonaa faacilka boga boqol iyo shan iyo konton baynu ka bilaabaynaa boqol iyo shan iyo konton cashirkii cashirkan ka horeeyey waxaan ku soo cadaynay ama si aan ku soo dhigannayba faacilku inuu sagaal xukun leeyahay ayaynu soo dhigannay sagaal xukun oo sagaalkaba faacilku uu leeyahay sagaalka xukun ee faacilku uu yeelanayo lix ka mida ayaynu soo dhigannay boqoliyo shan iyo konton markaynu ka bilaabayno qodobkii lixaad baan ku dhex jirnay sagaalka xukun ee faacilka qodobka lixaad baan ku jirnay qodobka lixaad waxa weeye faacilku hadduu dhadig noqdo ficilka in dhadig laga dhigo maalan haddii faadimo oo kale ay fadhiisanayso ama ay imanayso ama ay odhanayso saasaan qorayaa qaalat baan odhanayaa qaalat faatima ee qodobka lixaad ee faacilka ilan sagaal xukun buu faacilku leeyihi waa in ficilka dhadig laga dhigo hadduu maadi yahay ta'daasaa ah xagga dambe ka raaci hadduu mudaaric yahayna ta'diibaa xagga hore ka raaci ta'dii ayaa xagga hore ka raaci taquulu faatima maalan haddii uu nin ahaan lahaa ta'dan iyo ta'daasiba meesha way ka bixi lahaayeen oo qaala muxamed baad odhanaysaa markaa qaala muxamed ama yaquulu muxamed baad odhanaysaa yaquulu muxamed waxaan uga socdaa markaa haddaba culimo ficilka in dhadig laga dhigo ayaa waajibaya marka faacilkuu dhadig yahay waa xukunka faacilka ee lixaad sagaalka xukun xukunka lixaad baa odhanaya waa in ficilka dhadig laga dhigo hadduu faacilku dhadig yahay haddaba xukunkaa markaan qiimeeyo liaad xukunka lixaad markaan qiimeeyo axkaamta faacilku yeelanaya waa saddex waxaa la odhanayaa o waxaa la odhanayaa ko wujuubu ta'niif in ficilka waajib loo dhadigeeyo laba waxaa la odhanayaa wujuubu tadkiir in ficilka waajib lab looga dhigo waxaan odhanayaa saddex jawaazu اlamrayn labadii amarba inaynu nidhaahno way bannaan yihiin labadii amarba eg xukunka lixaad sagaalka xukun ee faacilka ah markaan ka hadlayo ficilkii in waajib loo dhadigeeyo wujuubu taaniif waajib baa dhadig looga dhigaya waa saddex mas'alo saddex jeer weeyi taasi iyo wujuubu tadkiir in waajib lab looga dhigo waa laba mas'alo taasina iyo jawaazu lmrayn inuu ficilka ku banaanaato inaad dhedi ka dhigto iyo inaadan ka dhigin labaduba inay kuu banaanaato waa sagaal mas'alo taasina intaasaa layskugu keengeynayaa afar iyo toban ayay inoo noqonaysaa xukunka lixaad ee faacilku afar iyo tobankaasuu culima u qaybsamaya afar iyo tobanka halkaa ku qoran ayuu xukunka lixaad inoo noqonayaa haddaba waxaan ka bilaabaynaa wujuubu taanii kaa u horeeya ayaan cunwaankiisa ka bilaabayna cunwaankan idil wuxuu ka farcamayaa xukunkii ahaa ficilka hala dhadigeeyo hadduu faacilku dhadig yahay xukunka oo qodobka lixaada waa namberka lixaad cashirkaa hore ah wujuubu taanii waa saddex su'aalood almawaadic waa meelaha allatii meelaha yajibu fiiha uu dhexdeeda waajibayo taaniisulficli ficilka oo la dhadigeeyaa yejibu daalika arrinkaasi wuu waajibi fii alaai masaa'ila saddex mas'aladood ayuu waajibayaa aluulaa mas'alada koobaad an yakuuna alfaacilu faacilku waa inuu noqdaa mu'anasan dhadig xaqiiqiyan dhab ah daahiran oo daahira mutasilan oo la xidhiidhsaday bificlihi ficilkiisa intaasoo shardi ayuu leeyahay waa inuu faacilku yahay muana aiiiya muana aiiiya wixii dhali karaa looga jeeda wixii ilma dhali kara ayaa muana aqiiqiya la yidhaha kolkaa shandadiibaa iga baxday iyo cadceedii shandadu waa dhadig baa loola hadlaa oo shandada dabadeeda iyo shandada agteedaad odhan laakiin shandada agtiisa odhan maysid shandadu haddaba maadaama qaabka dhadiga loola hadlo haddana ma aha xaqiiqiya oo de wax dhali karto aahiran waa inuu daahir yahay maxaa iga baxay aahiran markaan idhaahdana damiirka ayaa iga baxay mutasilan bificlihi ficilkiisa waa inuu ku xigo mutasilan bificlihi maxaa iga baxay faadimada ma arkaysaa iyo ficilka haddii la kala dhex galo oo oo laka oo kale ay kala dhex gasho laka oo kale ficilka dhadig laga dhigi maayo qaalat laka haddii lagu yidhaha oo lakadaasi ficil faacilkan iyo ficilka ay kala dhex gasho waxaad odhan kartaa qaala laka faatima qaala laka faatima waa af carabi bannaan oo faacilki isagoo dhadig oo ilaahay baa qur'aanka ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa jaa'akum lmu'minaatu cidda imanaysa waa mu'minaadoo waa dumar ficilkiina idaa jaaat lama odhan ilan cidda imanaysa waa dumare maxaa sababtu ay tahay ficilka jaa'aa iyo mu'minaadka faacilka ah waxaa kala dhex galay kum idaa jaaa kum kumtaasaa suurtagal ka dhigta in ficilka tada laga daayo haddaba waa inuu mutasilan bificlihi ficilkiisa mid la xidhiidho uu yahay mufradan waa inuu mufrad yahay keli sheegaya ow musanan ama musane ow jamca muanasin saaliman ama jamc muana saalim saddexdaa kuu dooni ha noqdo sida jaaad faaimatu faaima timid waajibaa dhadig looga dhigayaa ilayn faacilka muanaa oo faaima waa xaqiiqi oo waxbay dhali karaysaa waa daahiran oo waa ismi daahira waa muntasilan bificlihi oo jaaad iyo faaima way isku xigaan waa mufradan markaa awilfaaimataani baynu odhanaynaa waa musanihii jaaat alfaaimataani awilfaaimaatu baynu odhanaynaa jaaad baa u qadaran jaaad alfaaimaatu fain kaana alfaacilu aahiru faacilka aahirkiihi hadduu yahay muanaan muana majaaziyan oo majaaziya majaaziga waxaa la yidhaha kaan dhali karaynin sida shandada iyo cadceedda iyo ka shamsin oo kaleba weeyaane ow jamca tagsiirin hadduu jamcu tagsiirba noqdo ka fawaatimo oo kaleba weeye aw damiiran munfasilan hadduu damiir munfasila noqdo sida inamaa qaama hiya iyadunbaa kacday oo kale hiya ow mulxaqan mid la haleeshiiyey hadduu noqdo bijamcilmu'ana asaalim ka banaatin oo kaleba weeye ow mafsuulan mid laga soocay baynahu lakala soocay baynahu dhexdiisii o bayna ficlihi bifaacilin bifaacilin maaha halkaasi waa bifaasilin ow mafsuulan mid lakala soocay hadduu noqdo baynahu dhexdiisa iyo wa bayna ficlihi ficilkiisa bifaasilin waa bifaasilin faacilin ma waa bifaasilin wax kala soocaa jaaza fiihi waxaa ku bannaan alwajhaani laba weji kamaa sayadkuru siduu sheegi doono waaba qaybtan inoo soo socota masaladii koobaad halkaama ku aragna masalada koobaad waxaa weeye faacilku hadduu yahay daahir xaqiiqiya oo wax dhali kara ama ha ahaado mufrad ama muane ama jamac maanu saalime damiirna uuna ahayn ficilkiisana aan la kala dhexgelin waa waajib in ficilka dhadig laga dhiga waa masaladii koobaad intaasi waxbaan kasii hadlaynaa jamcii maanu saalim ama jamcu muana asaalim jamca muanau saalim falasaxu ka sixada badani taniiuhu waa in la dhadigeeyo jamca muanasaalim sida saxiixii waa dhadiga qolaa tidhi waa la labayn karaa oo jaaa alfaadimaatu baa la odhan karaa wajaaز اkuufiyuuna kuufiyiintu waxay baneeyeen wabacd اbasriyiin iyo basriyiinta qayb ka midihi tadkiirahu bay baneeyeen in lab laga dhigi karo annagu labna waa laga dhigi karaa baanu leenahay bay yidhahdeen fayaquuluuna waxay leeyihiin jaaat waxa timid alfaadimaatu hablihii faadimaadka jaaad dhadig baa laga dhigay waa sidii saxda ahayd wajaa alfaadimaatu bay yidhaahdeen way bannaan sidanina wajaa alfaadimaatu oo lab laga dhigaa ataaniiu taaniikii eg wajaaza alkuufiyuuna wa bacdu lbasriyiin tadkiirahu sida iyo ataanii ataaniiu taaniikii waa naxwu qaala tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale id qaalat imra'atu cimraan id qaalat imraatu cimraan oo kale id qaalad waa la dhadigeeyey baynu ku xukunnay markaa waana mufrad washada waxaa shaadoobay qowlu bacdihim qaarkood hadalkoo qaala fulaanatu ay yidhaahdeen qaala tadii ka daayeen qaalat halkay ka odhan lahaayeen wahwa radiiun wuu liitaa laa yuqaasu lamana qiyaasan karo masaladii koobaad wataa ahaaniya masalada labaad an yakuuna alfaacilu faacilku waa inuu yahay damiira damiir mustatira mustatira faacilku hadduu damiir mustatira noqdo oo yacuudu u noqonayo ilaa muanasin mid la dhadigeeyey xaqiiqiyin oo wax dhali karo xaqiiqa aw majaaziyin ama majaaziya waa ficilkaa dhadig baa waajib looga dhigi sida khadiijatu khadiiji dahabad way tagtay khadiijatu waa mubtade dahabadna waa ficil maadi faacilkii waa hiya oo khadiijo oo ismi daahiro xaqiiqiya buu u noqonayaa washamsu tadlucuna waad odhan kartaa washamsu tadlucu ashamsu waa mubtade tadlucuna waa ficilkii mudaaric faacilku waa hiya oo shamsadu u noqonaya kol hadduu faacilku damiirba noqdo ama ha u noqdo xaqiiqi sida khadiijo oo kale ah ama ha u noqdo majaasi sida shamso oo kale ahe kol hadduu faacilku damiirkaaba yahay dhadiga u noqonaya waa waajib in ficilka la taniisiya waa masaladii labaad masalada saddexaadna waa tan u dambaysa aaalia masalada saddexaad an yakuuna alfaacilu waa inuu faacilku yahay damiiran damiir yacuudu u noqonaya ilaa jamcin jamc muanain dhadiga saalimin oo saalima masalada saddexaad hadduu faacilku u noqonayo jamc muana saalim damiir jamc muana saalim u noqonaya hadduu yahay damiir jamc muana saalim u noqonaya ow jamcu tagsiirin ama jamcu tagsiir buu u noqonayaa limuanain dhadiguu leeyahay jamcu tagsiir sida hinda hunuud eeg hindadanaa laba jamac leh hindadani laba jamac bay leedahay mar waa jamcu tagsiiroo waxaynu odhanaynaa hinda eeg hinda magacan hindaa ah ayaa laba jamac leh af carabiga mar waxaad odhan jamcu tagsiir baad ku keeniyo hunuud baad odhan hunuud kani waa jamcu tagsiir marna jamac mu'anau saalim baad ku keeniyo waxaad odhan hindaad in al fiicanta in laga horrey alhindaad alhindaad mar waa hunuud marna waa alhindaad labaduba waa jamac hindooyina un weeye mushkilad male faaimo markaad jamcinayso jamac mu'anaf saalimna waa faaimaad jamcu tagsiirna waa fawaain faaimaad ama fawaain kaa doonta ku keen haddaba waxaan doonaynaa jamc muanusalim kan waan ka soo hadalay ka sare ayuu doonayaa ka sare jamcu tagsiirkii ragna wuu noqdaa sida rijaal dumarna wuu noqdaa sida hunuud aaalia masalada saddexaad an yakuuna alfaacilu faacilku waa inuu yahay damiiran damiir yacuudu u noqonaya ilaa jamcin jamc mu'anain dhadiga saalimin oo saalima ow jamci tagsiirin ama jamcu tagsiir limu'anain dhadig u sugnaaday limu'anain ow limudakarin ama labuba u sugnaaday oo hayri caaqilin caqli aan lahayn ayra anahu isaga yuanau waa lagu dhadigayni bitaai ta baa lagu dhadigayn oo ta baa lagu dhadigaynaya ayra anahu yuanau bita waa jamcu tagsiir limuana ah ama limudakar ah oo mudakar hayru caaqila ayra anahu yuana bita baa lagu dhadigayn aw nuuna jamci muana ama jamca muana nuunkiisii ayuuba noqday sida azaynabaatu zaynabaadkii jaaat way yimaadeen jaaad imika ma taqaanaa jaaad ficilkaa jaaad ah waa faacilkii hiya wuxuu noqonayaa jamca muanaf saalim ow jina baad odhan oo nuunu nis waad keeni azaynabaatu jina watajiiu baad odhan haddaad mudaaric ka dhigayso ow yaji'na baad odhan walfawaadimu faadimooyinkiibaa aqbalad soo qaabilay ow aqbalna na soo qaabilay waljimaalu awrtiibaa tasiiru socota ow yasirna ama socda awrtu hadaba waa jamcu tagsiiro awrkula buuba ahaaye jamcu tagsiir limudakar hayri caaqile weye jamcu tagsiirku hadduu rag ku dhacayo oo caqli una lahayn sida awrta oo kale dhadig baa laga dhigayaa tasiir ama yasirna ama taa ku dhadige ama nuun ku dhadige halkaa waxaan kaga baxnay saddexdaa qodobee u horeeya ayaynu hadda ka baxnay ee ficilka waajib loo dhadigaynayo saddexdaa masalaan hadda ka baxnay waxaa inoo dhiman inta masalo waxaa ku xiga masalada aan xagga dambe mariyey baa kusoo xigta waa jawaazulamrayn waa sagaal qodob jawaazulamraynku sagaal jeer buu ficilka lagu odhanaya ama dhadi ka dhigoo jaaat dhe ama lab ka dhigoo jaaa dhe sagaal jeer bay labada wejiba banaanaanayaan sagaalkii jeer baa halkan iyaguna inoogu qoran almawaadic waa meelaha allatii meelaha yajuusu uu bannaan yahay ta'niisulficli ficilka in la dhadigeeyo wa iyo in layska daayaaba sagaal meelood ayaa ficilka ama la dhadigayni ama layska dayni labada wejiba ayay noqonayaan sawaa wax bannaan oo siman ayay noqonayaan waa sagaal meelood yajuusu waxaa bannaan alwajhaani labada weji fii tiscati masaa'ila sagaal mas'alo kow an yakuuna alfaacilu faacilku waa inuu yahay mu'anahan mid la dhadigeeyey majaaziyan oo majaaziya daahiran oo muuqda sida dalacati shamsu cadceediibaa soo baxday waa la odhan karaa dalacat ishamsu ilan magacan ashamsu ah waa faacil daahira oo laakiin aan wax dhali karin xaqiiqi ma waa majaazi ow dalaca shamsu laba weji baa ku bannaan dalacat shamsu iyo dalaca shamsu wa in la dhadigeeyo ayaa axsanu wanaagsan laakiin wa minhu waxaa ka mid qowlka tandiirka qowluhu tacaala ilaahay qowlkii wa jumica waxaa la kulmiyey ashamsu cadceedda iyo walqamaru dayixii wa jumica ashamsu walqamar markaynu nidhaa wa jumica ashamsu walqamar markaynu nidhaa ashamsu hadda waa naa'ibu faacil mas'aladeennani faacil baynu ka hadlaynay baabu tandiir baa la yidhaahdaayo cashirkaynu ka hadlaynay maaha tusaalahani laakiin khalad umaynaan samaynina waa saxo baabu tandiir baa la yidhahdayo haddii ficilka la dhadigaynayo jumicat baa la odhan lahaa wa jumicat shamsu oo faacilka iyo naa'ibu faacilku waa isku xukunun xagga dhadigaynta iyo labaynta kol haddii iminka ashamsudii ilaahay uu lab ficilka ka dhigo wa jumica laga horraysiiyey waa qowlkii sidaynu garanayna labadii weji mid ka liannahunna iyagu waa dayaxa iyo cadceeduye fii macna aljamaaca jamaaca macnahood ayay ku sugan yihiin waljamaacatu jamaacadana mu'anaun waa mu'anao waa dhadig majaaziyun majaaziya falidaalika sidaa darteed jaaza taaniisu dhadigaynta ayaa bannaanaaday naxwu qowlihi tacaalaa oo kale kadabad waxaa qablahum hortood qowmu nuuxin qoomkii reer nuux almursaliin bay beeniyeen cafwan kadabad waxaa beenisay qowmu nuuxin qoomkii nuuxbaa almursaliin nebiyadii beeniyey kadabad dhadig baa laga dhigay maxaa sababaya kadabad dhadig looga dhigay ereygan qoomka ah ayaa jamacoo kale ah ayaa jamaaca lagu awilaya waa ismuljamacoo jamaaca lagu awilaya qodobka koobaad faacilku waa inuu muanas majaaziya oo daahira uu yahay sida tusaalahaasoo kale qodobka labaad bal hadda culima ila eega an yakuuna alfaacilu waa inuu faacilku yahay damiiran damiir munfasilan munfasila oo limu'anasin dhadig leeyahay milu inamaa qaama hiya iyaduunbaa istaagtay qaamadaa ficilkaa awi faacilkiisii waa hiya laba weji baa inoogu bannaan inaan idhaa inamaa qaama hiya iyo inaan idhaa inamaa qaamat hiya labada weji alaxsanu ka wanaagsanina waa tarku taaniii in taaniiska layskaga tago taaniiskoo laga daayo inamaa qaamat hiya iyo inamaa qaama hiya labadu way bannaan yihiin masalada saddexaad ee labada weji ay bannaanaanayaan an yakuuna alfaacilu waa inuu faacilku yahay mu'anaثan dhadig daahiran daahira oo muuqda waa mu'ana daahira walficlu ficilkuna nicmo wabi'sa labadaa mid ahaan waa inuu yahay haddii haddaba aad almar'a oo kale ayaad faacil ka dhigaysaa waxaad heli kartaa inaad tidhaha nicmat اlmar'atu waxaa kalood heli kartaa inaad tidhaha nicma almar'atu ataniiu taniifka ayaana ajwadu wanaagsan ajwadu mise waan sadartamay cafwan waan afraadkiibaan macnaynaya ilen qodobka saddexaad an yakuuna alfaacilu waa inuu faacilku yahay muanaثan muanaث xaqiiqiyan xaqiiqiya oo mafsuulan la kala soocay baynahu baynkiisii wa bayna ficlihi bifaasilin halkii marka dhaweyd bifaacilan aan soo lahayn ee bifaasilinaan ku bedelanay wataa iyadoo saxa waa bifaasilintaa ma xasuusataa cadnaanu masladii hore soo maraynay hadda halkii bifaacilin inaga ahayd ee bifaasilin lagu bedela aynu lahayn waa isku miduun ha waa isku miduun halkii marka hore aan soo lahayn boggii hore ma garanaysaa fiqradiisa koobaad ow mafsuulan baynahu wa bayna ficlihi bifaasilin eg mar eg halkaa waxaynu hayn masaa'ilkii waajibka laga dhigayey in la dhadigeeyo waxaan iska saarnay kolkaa masaa'il jaa'is ah oo waxaynu na bifaasilin jaaza fiihi lwajhaan kamaa sayadkuru labadii waji baan hadda halkan sharxayna waa isla masaladii oo faacilkii waa kan faasilin oo ah an yakuuna alfaacilu faacilku waa inuu yahay masalada saddexaad mu'anasan mid la dhadigeeyey xaqiiqiyan oo dhab ah mafsuulan oo la kala dhex baynahu isaga dhexdiisa iyo wa bayna ficlihi bifaasilin faasil baa lagu kala fasliyey hayri ilaa ilaa aan ahayn faasilku yuuna ilaa noqonin ilaa hadduu noqdo waa masale kale waa milu qowlika oo kale xadara almajlisa goobta waxaa yimid imra'atun gabadh xadara waa ficilkii yaa faacilu oo yimid imra'ada ayaa faacila kolkaa ficilkan laba weji ku bannaan in lab laga dhigo oo xadara almajlisa imraatun la yidhaah iyo in xadarat la yidhah xadarat almajlisa imraatun maxaa suurtagal ka dhigay in labada weji bannaanaadaan fasligan almajlisa lagu kala saaray faacilka iyo ficilka sidii aayaddii qur'aanka ayada ilaahayba lahaa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa jaa'akum lmu'minaatu kun baa lagu kala fasliyey qodobka afraad an yakuuna alfaacilu waa inuu faacilku yahay mu'anasan mid la dhadigeeyey daahiran oo daahira walficlu ficilkuna nicmo webiisa waa inuu noqdo ataniiu taniika ayaa ajwadu markaa sii wanaagsan qodobka shanaad an yakuuna alfaacilu waa inuu faacilku yahay jamca tagsiirin jamcu tagsiir limu'anasin dhadig u sugnaaday ow limudakerin ama lab sida jaaat alfawaaimu jaaat alfawaaimu haddaan idhaahdo laba weji baa ku bannaan ama jaaat alfawaaimu baan ama jaaa alfawaaimu qodobka lixaad an yakuuna alfaacilu waa inuu faacilku yahay damiiran damiir yacuudu u laabanaya ilaa jamci tagsiirin jamcu tagsiir limudakerin caaqilin mudakar caaqila ku dhacaya limudakarin caaqilin sida arijaalu raggii jaau way yimaadeen way iska bannaan tahay ow arijaalu jaaat way bannaan tahay arijaalu jaaat inaad tidhaahdo qaalat ilacraabu oo kale maalan qaalat ilacraabu acraabtu ilan dumarun maahee ficilkii dhadig baa laga dhigay qodobka toddobaad an yakuuna alfaacilu waa inuu faacilku yahay mudakaran lab majmuucan lagu jamciyey bilalifi wa ta sidii alif iyo ta sidii jamca maanad saalim xamse maxaad odhan xamzaad dalxa dalxaad sida jaaad adalxaatu dalxooyinkii baa yimid ow jaaa dalxaatu jaaatna waad odhan dhadig baad ka dhigi jaaana waad odhan wa in lab laga dhigo ayaa ajwadu laakiin sii wanaagsan tadkiirka ayaa axsana qodobka sideedaad an yakuuna alfaacilu waa inuu faacilku yahay mulxaqan mid la haleeshiinayo bijamci lmudakar asaalim mulxaqii jamca mudakar usaalim aw bijamci lmu'anas asaalim sida jaa'at ilbanuuna jaat ilbanuuna markaynu nidha albanuun saw iminkaa wowgaa laguma rafcinayo ilan waa faacile oo sidii jamaca mudakarusaalim saw ma rag badan baaba albanuun jamac mudakarusaalim moodee war maxaa ficilka dhadig looga dhigay jaa'at loo yidhi way iska bannaanta ilan waa mulxaqe jaaalbanuunana way jirtaa ilaahay baa aayad qur-aanka ku yidhi fircoon markii laga warramayey ee aamantu muxuu yidhi muxuu yidhi biladii aamanat bihi banuu israa'iil aamanat bihi banuu israa'iil aayaddaa qur-aankaa u fiirsada aamanat ay rumaysay bihi isaga banuu israiil aamanat dhadig baa laga dhigaya faacilu ah banuudan oo jamac mudakarusaalim ulxaqiiqiya ilayn mulxaqa jamac mudakarusaalim ee banuunada ah laba weji baa ficilkiisa ku bannaan jaaat albanuun iyo jaaa albanuun kaa doontaad odhanaysaa qodobka sagaalaad waa ka u dambeeya an yakuuna alfaacilu waa inuu faacilku yahay isma jamcin ismuljamc ow isma jinsin ismuljinsi sida jaaa nisaau dumarkii ayaa yimid jaa nisaau lab baan ka dhigay markaa jaa nisaau amaa jaat nisaau dumarkii ayaa yimid jaat nisaau sagaalkaa qodobna culima waxaynu haynaa sida meesha inooga muuqata sagaalkaa qodob waa qodobadii insha allahu tacaala aynu ugu talagalnay inaan kaga warbixinno masaa'ilkii aan lahayn cashirkeenna jawaazu lamrayn ayuu noqonayaa almawaadicu mawaadicda allatii mawaadicda yajibu fiihaa uu waajibayo tadkiirulficli ficilka oo lab laga dhigo waxaynu halkan ka hadlaynaa mawaadicda ficilka in lab laga dhigaa ay waajibka tahay waana laba meelood yajibu waxaa waajibaya tadkiirulficli ficilka in lab laga dhigo fii xaalatayni laba xaaladood humaa waxay kale yihiin aluulaa xaaladda koobaad an yakuuna alfaacilu waa inuu faacilku yahay mufradan mufrad waa inuu yahay mudakaran lab ah faacilka oo mufrad mudakara ah ow musanan ama musana ah. musannaha oo mudakaran lab ah ow jamca mudakarin saaliman ama jamac mudakaru saalim isagoo ah sawaa'un waxa isku mida akaana ha ahaado tadkiiruhu labayntiisu macnan xagga macnaha uun iyo wa lafdan xagga lafdiga xagga macnaha iyo xalga lafdiga ha ahaado lafdigana lab ha ka ahaado macnahana nin ha ka ahaado naxwu qowlika hadalkaagoo kaleba weeye yanjaxu waxaa liibaanaya atilmiidu ardaygii ayaa liibaanaya yafuusu waxaa guulaysanaya almujtahidaani labadii dadaalayay yuflixu waxaa liibaanaya almujtahiduuna raggii badnaa ee iyaguna dadaalayay ow kaana amase ha ahaado tadkiiruhu labayntiisu macnan xagga macnaha uun laa lafdan xagga lafdiga sayayna noqonin sida jaa'a xamzatu oo kale macnaha ayuu nin ka yahay laakiin lafdiga ta buu wataa jaa'at odhan maysid markaa wa sawaa'un waxaa isku mid ah akaana ha ahaado daahiran daahir kamaa muila sida kaa la soo tusaaleeyey faacilku ismi daahira ha noqdo sida kuwaasoo kale atilmiid iyo almujtahidaan iyo almujtahiduun iyo xamza am damiiran iyo damiir ha ahaado sida almujtahidu ka dadaalayaa yanjaxu wuu liibaanayaa waalmujtahidaani labada dadaalayaana yanjaxaani way liibaanayaan waalmujtahiduuna kuwa dadaalayaana yanjaxuuna way liibaanayaan wa innamaa najaxa huwa isaga uunbaa liibaanay waynamaa najaxa anta adiga uunbaa liibaanay waynamaa najaxa humaa labadii maqnaa uunbaa liibaanay waynamaa najaxa antum idinka uunbaa liibaanay ahaaniya mas'alada labaad an yufsala waa in la kala saaro baynahu baynkiisa iyo waa faacilka iyo wabayna baynahu ficilka iyo wa bayna faacilihi faacilkiisa almu'anasi la dhadigeeyey adaahiri ee daahirka ah biila faacilka oo dhadiga haddii ficilkiisa ilaa lagu kala saaro waajib buu noqonayaa in markaa ayaynu nidhaahno waa la tadkiirinayaa naxwu maa qaama isma taagin ilaa faatimatu faatimo mooye tarkiibkaaka ka faacilka ihi waa faatima haddana qaamada ta lagu dari maayo oo maa qaamat ilaa faatimatu la odhan maayo maa qaama isma taagin ilaa faaimatu faaimo mooye wax kale lianna alfaacila faacilku fi lxaqiiqati dhab ahaan innamaa huwa almustahnaa minhu mustahnaa minhuga wax laga soo reebayo almaxduufu ee la xadfay weeyi idi taqdiiru taqdiirtu waxa weeyi maa qaama axadun qofna isma taagin ilaa faatimata faatimo mooye falamaa xudifa markii la xadfay alfaacilu faacilka markii la xadfay tafaraqa alficlu ficilkiibaa u faaruqay limaa bacda ilaa ilaa waxa ka dambeeya oo fa rafaca wuxuu rafciyey maa bacdahaa ka ka dambeeya calaa annahu faacilun sidii wuxuu faacil yahay fi lafdi lafdiga laa fi lmacnaa macnahaase maaha waqad yu'anasu in la dhedigeeyaa la arkaa waa ficilka maca alfasli bihaa kiioo ilaa lagu kala saaray waalfaacilu faacilkuna ismun daahirun ismi daahire uu yahay wa huwa qaliilun waana yar yahay wa khasahu waxay ku gaar yeeleen jumhuuru nuxaati jumhaartu nuxaaddu bishicri gabayga uunbay ku gooni yeeleen alaslu fi lfaacili faacilka waxaa asal u ah waa qodobka toddobaad faacilka waxaynu soo tilmaannay ilaa sagaal qodob iyo sagaal xukun oo faacilku uu leeyahay sagaalka xukun waxaynu maraynaa kii toddobaad al aslu waxaa asal u ah filfaacili faacilka waxaa asal u ah an yatasila inuu la xidhiidhsado bilficli ficilka inuu la xidhiidhsado liannahu isagu ka jus-in minhu waa juskiisiiyo kaluun alaa taraa war miyaydaan miyaadan arkaynin anna calaamata rafci calaamatu rafcuhu tata'aharu inay ka dambayso canhu isaga fi afcaali اkhamsati afcaal khamsaha faacilkaba calaamatu rafcaha ka sii dambaynaya marka ficilku afcaal khamse yahay oo yejlisuuna faacilku waa wowga nuunkan wowga ka dambeeyaana ficilka wowga ka horeeya calaamatu rafcihiisii weeye wlaslu fi mafcuuli mafcuulka waxa asalu ah an yanfasila canhu inuu ka soocmo bilfaacili faacilka inuu ku soocmo liannahu mafcuulku fadlatun waa fadlo oo kolkaa inu faacilka kasii dambeeyo waqad yujaau waa la keenayaa bikhilaafi اlasli khilaafulasl baa lagu keeni fayataqadamu waxaa hormaraya almafcuulu mafcuulkii ayaa cala alfaacili faacilka ka hormaraya ima jawaazan inuu uga hormaro jaa'iznimo wa imaa wujuuban iyo inuu uga hormaro waajibnimo mafcuulka ayaa faacilka ka hormaraya mararka qaar waa jawaaza waxaad odhan kartaa akala laxman caliyun waa jawaazan markaa mararka qaarna waa wujuubo waxaad odhan kartaa waidibtala ibraahiima rabbuhu oo kale waajib buu mafcuulku xagga hore u maray waqad yamtanicu daalika arrinkaasi inuu mamnuuc noqdo ayaa la arkaa kamaa sayatii sida inoo iman doona waqad yajiiu lmafcuulu mafcuulka ayaa imanaya qabla alficli ficilka ka hor iyo wa faacilihi faacilkiisa wa huwa aydan calaa alaaati awjuhin saddex buu u qaybsamayaa mafcuulka ficilka ka hormaraya jaaizu mid jaaiza naxwu qowlihi tacaala alle qowlkiisoo kaleba weeye fariiqan guruub hadaa waa hanuuniyey wa fariiqan guruub kalena xaqa calayhim waxa ku dhaboobay adalaalatu waa mafcuul bihi waxayna ka hormartay ficilka hadaa ah waana jaais wa waajibun waajib baa jira naxwu man akramta yaad maamuustay baaban ku idhi mantaasi waa mafcuulun bihi man akramta markanku idhaahdo mantaasi waa mafcuulun bihi mantaa mafcuulun bihigiihi waajib bay u hormartay wa mumtanicun iyo mid mamnuuca inuu hormaro wa yemnacuhu waxa diidaya maa awjaba kii waajibinayey ta'ahurahu waajibinaya inuu xagga dambe maro ow tawasuطahu inuu ka dhexdhexaysto canilfaacili faacilka inuu ka xagga dambe ka maro wujuuban waajibnimo in labsun in xudira haddii laga baqo labsun labsi haddii laga boqo wa huwa labsiganina khafaau licraabi icraabkoo qarsooma weeyaan wa cadamulqariinati iyo qariina la'aan weeye id laa yuclamu lama garanayo alfaacilu faacilka min almafcuuli lagama garanayo waalxaalatu xaaladu haadihi tan inay markay tahay ilaa birutbati kala horaynta unbaa ka horeeyana faacil lagaga dhigi ka dambeeyana mafcuul kamaa fii naxwi qowlika sida hadalkaaga oo kale daraba muusaa ciisa warma muusaa wax garaacay mise ciisaa wax garaacay lama garanayo wa akrama ibnii inankaygii baa maamuusay akhi walaalkay fain umina labsu labsiga haddii aamin laga noqdo liwujuudi qariinatin qariino jirta aawadeed jaaza taqdiimu taqdiimku wuu bannaan yahay naxu daraba muusa salma oo kale hadda muusiya selmi hadday iskaraacaan ka faacilkaa iyo ka mafcuulkaa xarakadiisii mid kasta way qadaran tahay laakiin qariina taallooo haddii selmi ay faacil noqonayso daraba ayaa dee ta layskaga dari lahaa siday u badan tahay darabat baa la odhanaya haddii laakiin daraba la yidhi inta badan kan hore la qaadanayaa inuu faacil yahay ee muusiihi waadnat sucda waadnat waxa daciifisay sucdaa sucda alxuma xumadii iyo qandhadii haddaba waadnad sucda alxuma markaynu nidhaahno ficilka adnad ihi waa daciifin faacilka ma sucda ayaa u ah mise alxumaa baa u ah waa layska garanaya qariinaa taalla waayo ka wax daciifiya waa xumadda eh gabadha sucdo la yidhaahdaa kaneecada xumadda ma daciifinayso qodobkii toddobaad baan halkaa kaga soo baxnay qodobka ee faacilku uu leeyahay waa kownuhu ahaantiisa laa yatacadadu mid aan tiroobaynin uu yahay ficil laba sidaynu dareemayno hal ficil oo laba faacil yeelan karaa ma jiro ficilka faacilkiisu ma tacadudi karo kownuhu ahaantiisa laa yatacadadu midaan badanaynin uu yahay amaa naxwu qowlika hadalkaaga oo kale ishtaraka zaydun wa caliyun zayd iyo cali ayaa wadaagay markaan idhaa ficilka wadaagidda ah faacilku waa cali iyo zayd oo isku cadfan yaa faacile muuna cali keligii ilay faacil ma ahee maxaa laga yeelayaa falfaacilu faacilku almajmuucu waa iskugeyntooda zaydna keligii faacil ma aha calina keligii faacil ma aha labadooda ayuu faacilku ka samaysmay qodobka sagaalaad ee u dambeeya ignaa'uhu faacilku waa inuu inaga kafeeyo can ilkhabari khabar waa inuu inaga kafeeyo fii bacdi taraakiibi tarkiibyada qaarkood fii naxwi qowlika hadalkaaga oo kale dhexdiisa aqaa'imun kuwa taagkuwa aqaa'imun miyay taagtaagan yihiin alcaliyaani labada cali aqaa'imun kuwa taagtaagan alcaliyaani labadii calimiya aqaa'imun waa mubtade mubtadahani haddaba sidaynu arkayno isagoo mubtada'a ah, ayuuna khabar qaadanaynine alcaliyaani waa faacil qaa'imku uu qaatay aacilkaasaana inagaga filaaday khabarkii haddaba faacilku waa iqnaa'uhu can ilkhabar waa inuu booska faacilka inoo buuxin karo mar kaste ma aha waa fii bacdi taraakiib tarkiibyada qaar ayaynu arkaynaa oo uu inoo buuxinayo booskiisa laftiisii halkaa sagaalkii xukun ee faacilku uu lahaa ayaynu culima bartaa kaga soo baxnay sagaal xukun oo faacilku uu leeyahay ayaynu bartaa kaga soo baxnay halkanina aqsaamulfaacil baan ku arkaynaa faacilku qaybaha uu u qaybsamayo faacilku mar wuxuu noqonayaa ismi daahira oo sideediiya marna wuxuu noqonayaa ismi mudmara oo afar iyo labaatankii fii maxali rafcina marna wuxuu noqonayaa ismi mubhama oo ismu ishaariya ismi mawsuulba ah intaa ayuu u qaybsamay horta faacilka gebigiisu waa intaa intaa unbaa tafsiil yar aad u baahan tahay yanqasimu alfaacilu faacilku wuxuu u qaybsami ilaa sariixin mid sariixa sariixu waa waxaa soo hoosgelaya daahirkii iyo damiirkii iyo mubhamkii wailaa muawalin iyo mid muawala fasariixu sariixu yashmalu wuxuu koobsan aldaahira daahirka iyo wlmudmara damiirka iyo wlmubhama mubhamka saddexdaaba uu isla koobsani laakiin muawalku waa saddexdii uun waa ereyga anaa iyo ereyga ana iyo ereyga maa saddexdaa unbu muawalkuna koobsanaya aqsaamu damiiri damiirka qaybihiisii daahirka waynu iskaga aamusnay damiirka bal qaybihiisa aynu halkan yaro aragno yanqasimu damiiru damiirku wuxuu u qaybsamayaa saddex qaybood ilaa mutasilin damiir mutasila iyo wa munfasilin damiir munfasila iyo wa mustatirin damiir mustatira saddexdaa ayuu damiirku u qaybsami yanqasim wuu qaybsamayaa addamiiru damiirku ilaa mutasilin mid mutasila iyo wa munfasilin mid munfasila iyo wa mustatirin haddaba damiirka markaan saddexdaa u qaybinno mustatirkaa laysku khilaafay oo qole waxay idhaahdeen mustatir mustatirku mutasilkuu ka mid yahay qolena waxay idhahdeen waa qayb mustaqil ah haddaba mutasilkii tusaalaha faacil uu yeelanayo faacilkii oo mutasilahi tusaalaha uu yeelanayo ka taa'i ta'daba weeyi min sallaytu ficilka sallaytu a ta'da ku jirta sallaytu anaa tukaday ta'daasi waa faacil waana damiir mutasila walwaawi wowgaba weeyi min salluu salluu way tukadeen oo kale maala ee salluu tukada baan doonaya salluu tukada oo kale wowga ku jira salluu haddii kaloo maandi ay tahay sallow baad odhan lahayd sallow way tukadeen walalifi alifka oo kaleba weeyi min jaa'aa way yimaadeen walyaa'i ya-da oo kaleba weeyi min tajlisiina waad fadhidaa halkaa waxaynu kaga soo baxnay damiirada mutasilka ihi markay faacil noqonayaan munfasilin mid munfasila weeyi ka labaadna oo gaar u qormaya waa labiyo tobankii de kaana aniga oo kale wa naxnu annaga oo kale oo min qowlika hadalkaaga ka sugnaaday maa qaama isma taagin ilaa ana aniga mooyaane wa innamaa qaama waxa kacay naxnu annaga uunbaa kacnay halkaasina waa munfasilkii mustatirin iyo mustatir sida aquumu anigaa kacaya anabaa u qarsoon taquumu war adigaa kacaya antabaa u qarsoon naquumu annagaa kacayna naxnu baa u qarsoon saciidun saddexdaasi mustatir wujuub baa layidhaha saddexdaa hore waa mustatir wujuub saciidun saciid baa yaquumu kacaya huwa baa u qarsoon waa mustatir jawaas wa sucaadu sucaad baa taquumu kacaysa hiya baa u qarsoon waa mustatir jawaas shantaa tusaale saddexda horena mustatir wujuub baa loo yaqaanaa labada dambana mustatir jawaas baa loo yaqaanaa haddaba mustatirka qaybihiisa iyo tacriifkiisa ayaynu arki doonnaa kolley mustatir wujuubku waa koob iyo toban halka mustatir jawaaskuna uu afar ka yahay ayaynu halkan biidni illaahi tacaala in yar ku arki doonnaa aqsaamulmustatiri damiirka mustatirka ihi qaybaha uu leeyahay yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa addamiiru damiirka almustatiru mustatirka ihi ilaa mustatirin wujuuban mid waajib loo qariyo iyo wa mustatirin jawaasan mid jaa'iznimo loo qariyo falmustatiru mustatirku huwa damiirun waa damiir yuxkamu waxa la xukumayaa biwujuudihi inuu jiro walaa suurata lahu sawirna kuma aha fi lafdi lafdiga dhexdiisa fa tacriifu damiiri damiirka oon macrifayno almustatiri mustatirka a ah wujuuban waajibnimo loo qariyey huwa isagu maaka weeyi laa yaxullu uuna degaynin maxallahu meeshiisa adaahiru waa damiiru lbaasiri bal hadda halkan ila soco yanqasimu damiiru lmustatir damiirka mustatirka ihi ah wuxuu u qaybsamay baynu nidhi ilaa mustatirin wujuuban mid waajib mustatir looga dhigo waa koob iyo toban iyo mustatirin jawaasan mustatir jawaaz waa afar afar iyo koob iyo toban shan iyo toban falmustatiru mustatirku hortasi ahaanba falmustatiru mustatirku huwa damiirun waa damiir yuxkamu la xukumayo biwujuudihi inuu jiro damiirka la xukumayo inuu jiro una xadfanayn walaa suurata sawirna lahu isaga uma aha fi lafdi lafdiga lafdigana wax sawira kuma leh mustatirku si kuu tacriifkiisu wakaa fa tacriifu damiiri mustatiri wujuuban ka waajibka loo qarinayo tacriifkiisuna kuwa maaka weeye laa yaxulu uuna degaynin maxalahu meeshiisa adaahiru daahir wala damiiru lbaaris iyo damiir baarisa toona mustatir wujuubkuna waa damiirka halkiisa una degaynin ismi daahira iyo ismi damiir baarisihi toona falmustatiru jawaazan mustatirka jawaaskiihina huwa maa yaxullu waa ka uu degayo maxallahu meeshiisa adaahiru daahir uu degi karo aw damiiru ama damiir albaarizu baarisa halkaa culima waxaynu ku arkaynaa inuu haddaba damiirku saddex tacriif leeyahay tacriifkii guud ee damiirka kitaabka bilowgeenna ayaan ku soo dhigannay maa dalla calaa sidaynu garanayno huwa maa dalla odhan jirnay huwa maa dala calaa musamaahu biqaydi takalumin aw biqaydi khiaabin aw biqaydi haybatin waa damiirka guud tacriifkiisa mustatirkuna tacriif labaad buu yeeshay mustatir wujuubkuna tacriif kaleu yeeshay mustatir jawaaskuna tacriif kale ayuu yeeshay in allahu tacaala bartaa waxaa inoogu gebagabooday cashirkeennii aan ugu talagallay faacilka inaynu kaga warbixinno ka ayuu inoogu joogayaa wallaahu tacaala aclaa wa aclam